bsm اllah alxamdu lilah wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi wcalى aalihi wasaxbihi waman waalaahu ama bacd waxaan ku jirnay suuratu cabas waxaanan soo gaarnay qowlahu tacaala qutila اlinsaanu ma akfarah min ayi shayin khalaqah min nuطfatin khalaqahu faqadarah ثuma aلsabiila yasarah ثuma amaatahu faaqbarah ثuma ida shaءa ansharah kalaa lama yaqdi ma amarah ilaahi subxaana wa tacaala aayadda toddobiyo tobnaad baynu joognay markii laga soo sheekeeyey qur-aanku wacdi iyo waana inuu yahay qofnana aan lagu qasbaynin in la qadariyo dadka rumaysanee muslimka iyo qadarinaya qiimaynna uu kitaabka qur-aanka ah iyo meel kastoo lagu qoraba ka mudan yahay yaa waxaa dib loogu soo noqday dadka waanadaa beeniyey ilaahay inay rumaanyaan diiday aa dib loogu soo noqday marka aayaadkii guuda ilaahay yidhi horey uu yidhi wa fii anfusikum afalaa tubsiruun aayaadka ilaahay lagu garta cajaa'ibta qudradiisa iyo awooddiisa adiga haddaad dib isugu noqotaan naftiinna wax badan oo mucjiziya la yaab leh oo ilaahay awooddiisa iyo abuurkiisa ah ka arki doontaan tii qaybo ka midaa ah la tusaalaynayaa haddana kownka qaybo ka mid midaa ah layna tusaalaynayaa iyo waxaa ka dambayn doona ciddii rumaysay iyo ciddaan rumayn dunidani maalinkay dhammaato dib xisaabtanka yaalla sidaa la kala noqon doono qutila alinsaanu qutila waa la lacnaday naxariistana waa laga fogeeyey alinsaanu qofka aadamaha ee gaalkaa ah loo jeedaa ma akfarahu gaalnimo badana wadan siiqatu tacajubka sidan caamka ku ee ah ibni jariir itabari iyo ragga la midka ay doorteen asaxu tafsiiraynna ah khilaafa libni kaiirin iyo raggii lamidka ahaa aayadda ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aadamaha waa la lacnaday oo camalkiisii xumaa iyo dembiguu gelayey oo ay gaalnimadu asaas u tahay yuu lacnadda ku mutay wuxuu lacnadda ku mutay markan waa qaybta dambe ma akfarahu gaalnimo badana inuu aadamuhu gaalnimo badan yahay oo kufrigiisu uu aada u xagbaxaddhaaf yahay dee qaybna waynu soo marroo fircown oo gaadhay ana rabbukum ulaclaa waynu soo marnay laakiin erayga in la caddeeyo inuu in badan gaalnimo badan yahay meelo badan bay qur-aanka ku timid meelo badan ayaa qur-aanka lagu soo celceliyey mar ilaahay waa ku leeyihi ina alinsaana ladaruumun kafaar ereyga daruum waa siiqada facuul ay dhahaanoo waxa aadka u badan siyaaqulmubaalaqada ay ku ka midkaa weye saa darteed ina alinsaana aadamuhu la daluumun dulmi badana weeye kafaarun oo gaalnimo badan weeye saa darteed maa akfarahu taasee la mid tah aayad kaloo suuratu ulxaji oo dheeraydna waxaa lagu gunaanaday ina alinsaana la kafuur insaanka aadamihii la kafuurun mid gaalnimo badan wey gaalnimada badan ee uu gaalnimo badan yahay waa aayaadka ilaahay uu diidayo ama ha noqdo kuwa kownka abuurkiisi iyo isaga ku saabsan oo ilaahay lagu aqoonsado ama kuwa uu soo dejiyey kitaabka iyo waxyiga iyo risaaladuu soo diray ambiyada ah bay beeniyaan taasay gaalnimada badani ku timid sida aayad kale lagu sheegay wamaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khataarin kafuur mid kastoo khataar oo kibir iyo khiyaano badan midkii la yidhaahdaba kafaar gaalnimona badan waa jaxdiga iyo diiddada aayaadka ilaahay ay diideen dadka diidaaye ama kuwa sharciga ama kuwa kownka ilaahay abuuray waa dadka gaalnimadoodu badan tahay culamada qaar baa hadda ku fasiray maa ayu shayin muxuu yahay muxuu yahay waxa ama maxaa akfarahu gaalaysiiyey maxay tahay sababta ku kalliftay inuu gaaloobo laakiin aayaddu markay labada macne mid aayaad badan oo lamida marka la helo midka aayaadka lamidkaa la helay baa mar waliba mudnaanta la siiyaa kaa kala weeye insaankaasi ma gaal kastaa loo jeedaa mise mid gaaray marka aayaddu ku soo degtay macno ahaan kuwo kalaba ha soo galaane ahar waxaa jira can cikrima laga wariyo oo odhanaya cutbata bni abilahab oo nabiga marna ilma adeer ahaayeen ilaan abulahab tabadiyata abulahab nabiga adeerkii buu ahaa marna ilma adeer ahaayeen marna gabadh nabiga ka qabay sala allahu calayh waalihi wasalam yay ku yaa loola jeeday doqay abulahaba markuu nabiga ula dagaalamay wiilashiisoo gabdhaha nabiga qabayna amar wuxuu ku siiyey inay furaan colaadda meel fog bay ka gaartay isagoo waxba la yeelin wax nabigu u dhimay oo ama ficil ahaa ama eray xun ahaa ama uu dhiboo nebigu u geystay ma jirin laakiin baliya shayddaan baa ka adeegtay dadka ugu dhibka badan ee ugu afka xun ee u waxyeella badanna ka mid buu ahaa adeerkii lexmiana u ahaa markuu meelaha qabaa'ilka u tago intuu dabagaluu dhihi jiray anaa adeer u beentii weeye caadi maahe madaxa looga jiraae jiman iyo balaaya ku dhacdae iska ilaaliya wiilashiisiina gabdhihii bay fureen maalinkii dambe cutba gabadha nabigee uu furay wuxuu ugu daray afxumiyo aflagaado xididnimo ma eegin in adeernimo ma eegin inaan waxba dhiboo ka soo gaadhay jirin ma eegin reer dhan oo wada colloobay aabbihii iyo hooyadii iyo ilmahay ahaayeen aabbihii hooyadiina qur-aankaa lagu sheegay marka cutbahani sidaa inuu sameeyey way jirtaa nabigunu habaarayna way sugan tahay marka duruqda laysu geeyo waa jirtaa oo uu ku habaaray ilaahu ay ayadaada ka mida ku dir ninkaas in ay ayada ilaahay ka mida lagu diray oo markii dambe libaax dilay oo cunayna way jirtaa oo iyagoo shaam dhulka la yidhaahda u safray shaam waxaa la isku yidhaahdaa lubnaan falastiin suuriya iyo qaybo ka mida ah, eh, urdun dhulkaasaa shaam la isku yidhaahdaa dhulkaa isagoo u safray oo safartii habeen meel degtay baadiyaa la lugaynayaye dadka agtiisii libaaxa kaciyo libaaxa baa inugu wareegaya ha la yidhaah wuxuu yihi war waa habaarkii maxamed baan u malayne baalka anigunbuu ii socdaa ee caawa si un yeela caawa inta waawuu ka baryayo si un ha laygu badbaadiyo waxaa la yidhi haddaba waa la daalanaayo waynu iska seexane bartankaan ku seexinaynaa hareerahan kaa wada seexanaynaa ee malakumuud maa hareera yaqaana wala kuntum fii buruuji mushayada soo maaha ciidanka madaxda ay saraakiisha iyo dabaabaadku bannaanka u yaallaan malagii hadduu galo miyay ka celinayaan ka walbahaalin habeenkii haddii la seexday bahalkii waa soo booday intuu intii kale soo wada dulmaray buu isaga madaxa kala jebiyey kow halkiiba ku dhintay intaa qisadiihi ihi dhacda ahaan waa sugan tahay oo waa jirtaa laakiin aayaddani isaga inay ku soo degtay athar cikrima laga wariyey baa tilmaamaya cikrimana dee saxaabi maoo taabici weeye wuxuu leeyahay ninkaasaa insaanka loo jeedaayey waa cutbata bni abilahbin ama cutaybata bni abilahabin midaa tirahdaba labadaba waa la sheegaa cutba iyo cutayba isku mid waaye kaasay ahayd bay ku soo degtay cikrimaa laga wariyey aharkaas laakiin ahar marfuuc oo xilligii nabiga dad joogay ay soo tabiyeen maaha ama ha la yidhaahda kaasay ku soo degtay qaacidada usuul culimmadu waxay ahayd alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa lagu dhaqmayaay waa ereygu suu caam yahay usuulkana waa ku jirtaa culuumulqur'aankana waa ku jirtaa qaacidadaas marka qutila alinsaanu ma akfarah dhaqankii oo kale haddaad yeelaato adna way kugu dhici haddaba kufrigii aayaadka la diiday aakhare la beeniyey see naloo soo saari karaa la yidhi baa tusaale la bixinayaa aakhare soo saaritaanku waxaad ku aqoonsato adiga abuurkaagii abaa la tusaaleeyey ujeeddada loo keenayna oon qaabka loo dhigay ka fahannay meelo kaleoo qur-aanka ah lagu sii qeexayoo lagu caddeeyey waxaa la yidhi insaanka saa u kufrinayae gaalnimada weyn la yimid ilaahay beeniyey ima soo saari kara yidhi maanoo ciid iyo dhagax noqday baa laysoo saari karaa yidhi min ayi shayin waxeebuu khalaqahu ilaahay ka abuuray waa qirsan yahay ilaahay inuu abuuraye alla adiga horta muxuu kaa abuuray su-aashaa jawaabteedii min nudfatin candhuuf biyo ohoo biyaha shahwada ah baa laga buu khalaqahu ilaahay ka abuuray fa qadarahu waa jaangooyey wax kasta waa u jaangooyey midabkuu yeelanayo itaalkuu yeelanayo cidda uu noqonayo wakhtiga uu dhalanayo sida uu dhalanayo dhadig iyo labood wuxuu noqonayo muuqaalkuu yeelanayo muddaduu noolaanayo intoo dhan jaangoyn ilaahay jaangooyey oo uusan waxba ka bedeli karin uu ku qasban yahaybaa qofkaa loo abuuray waana saasaan wadanna bini aadamku waxay samaynayaan bay khiyaar ka hadlaane waxa ay yihiin khiyaar ogama furna inteennaas iyo inta kalena waa la mide cid dhadig iyo labood dooratay midabku yeelan dooratay beershuu u dhalan iyo qoyskiiyo waddanku u dhalan dooratay itaalkiisa dooratay da'diiyo cimrigiisa dooratay waktiguu dhalan dooratay minugu jiraan waa lagu sameeyey intaasaa lagu keenay laa wakhtigaad dhalan walaa wakhtigaad dhiman walaa cidaad u dhalan walaa sida aad u dhalan walaa waxaad ku dhalan midna tala kaagama fura insaankan haddana intaa leeg ee cilmiga iyo caqliga iyo xoogga sheeganaya horta bal wuxuu ka soo jeeda fiiri min nuطfatin dhuuf buu ilaahay khalaqahu ka abuuray faqadarahu waa jaangooyey wax kasto isaga ku saabsan xataa risiqiisiiyo wuxuu noqon doono qadar baa loo jaangooyey macnaha sidaasa oo insaanku dib inuu isu fiiriya waxay soo geliyen waa fii anfusikum naftiinna aayaad ilaahay lagu aqoonsado lagu rumeeyaa ku jira afalaa tubsiruuna miyaydan arkaynin indhaha ku haynin macnaha sidaasihi mar kaluu inoogu iman doonaa fii suurati اطaariq falyandur اlinsaanu mima khuliq khuliqa min maaءin daafiq yakhruju min bayni الsulbi wاtaraa'ib inahu calىa rajcihi laqaadir insaanku ha eegaa la yidhi waxaa laga abuuray waxaa laga abuuray biyo nudfadii waa nudfo biyo ah oo daafiqin iyadoo boodaysa oo xoog u kacaysa soo baxda tilmaan dheeraada halkaa laga bixiyey yakhruju min bayni الsulbi waاtaraa'ib kalxamaha iyo lafta dhabarka meel u dhaxaysa ay ka soo baxaan wadiiqaha iyo waayarada dhaliya iyo curiyayaashan biyaha xunta shahwadu lafta dhabarkana asaas ma aha lafahan kalxamahana ma ahee meel u dhaxaysa weeye suuraddaa markaan u tagnaan intaa waxaa laga ogaaday aadamuhu qadarkay aayaddaa ka ogaadeen wax ka mida tilmaami doonaa inahu ilaahay calaa rajcihi aadamihii uu waxaas ka abuuray inuu soo celiyo laqaadirun waa awoodaa halkaa weeye haddaba in lagu soo celiyo maxaa ku jira adigoo lafa leh oo indha leh oo ilka leh oo caqli leh oo insaankaa cajiibka ee murmaya wax ismoodaya waxaasaad ka timid allihii waxaa intuu keenay adigan kaa dhigay ma soo qaban karo de adigu awood magu leedahay waxaa inaad waxaa ka dhigta maya cilmigeeda ma leedahay maya sead isugu itaalin isugu dheerarin marka miyaynan middan hore aayad kugu fillayn marka mar kale waxaa la yidhi biyahaas laga abuuray rag iyo dumar bay ka kala yimaadeen ka horna wax jiraba maad ahayn eber waxba yahow baad ahayd markii labaadna biyo isku jiraa lagaa abuuray hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuura aadamaha insaankan waxaa soo maray murmaya wakhti uusan waxbaba jira ahayn innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin candhuuf baan ka abuurnay isku dar ahoo la isku daray tu dhedig iyo tu labood oo rag iyo dumar la isku daray ta ragga keligoodna ilmo ma noqoto ta dumar keligoodna ilmo ma noqoto markay isku darmadaan bay noqdaan taasoo la isku daroo la isku qasay oo qaab la isugu meelay baa halkan jir ee midaysanaya qofkan laga soo saaray marxalado kala duwanna waa la soo mariyey oo suurado kale lagu faahfaahiyey suuratu taariq baa wax kaga sheegi doonaa insha allahu tacaala markii aan samaynay fajacalnaahu samiican basiiran wixii biyahee la isku daray baa intaan isku darnay baa mid wax maqlayaoo wax arkayaan ka dhignay markuu wax maqlayna war waa naga diidan yahay aayaadka iyagii isaga ka mid yahay oo arkana way geli laayihiin markaasuu haddana biyihii shahwade indhe iyo dhego loo yeelay baa ilaahay isku taagayoo le see la iisoo samayn karaa mar kale bal caqliga iyo cilmi darada intaa la eg fiiri war miyuusan ku waansamayni mar kale su'aal baa suurat lmursalaad laynagu weydiiyey alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fanicma alqaadiruun waylun yowmaidin lilmukadibiin miyaanaan idinka abuuray min maain biyo mahiinin liito oo daciif si kasta daciif ah haddii la taabto waa daciif hadduu kul soo maro waa daciif durbo way wada dhiman xayawaanaadkii meesha ku jireen magaca dhadig iyo laboodka ex iyo wayga loo kala bixiyey hadday kul yar ku dhaco durbo way dhiman midda kale waa mahiin liito oo haddii marada ay kaaga dhacaan waad qashinsanoo waad iska dhaqi haddii lagugu arko iyagoo kugu yaallana waa ceeb iyo wasakh aduu horta waxaasaad ka soo jeeddaa waxa sidaasa ah. oo ilaahay marbeheer intuu mariyey adigaa weyn kaa dhigay mafaqadar jacalnaahu fii qaraarin makiin meelay ku sugnaadaan oo minka hooyada ah oo deggan oo lagu ilaaliyey baan gelinnoon ku ilaalinay dulumaatun fowqaha bacd bacduha fowqa bacdin waay fii dulumaatin alaaث saddex mugdi baa la geliyey oo hooyada minkeedii iyo mandheertii iyo jirkii ka sarreeyey ah halkaasaa lagugu soo ilaaliyey kadib maxaa lagugu sameeyey ilaa qadarin macluum faqadarnaahudi waatan mogtahay ilaa qadarin macluum wakti la yaqaan oo loogu talagalay minkaa inuu ku jiro kadibna uu dhasho baa halkaa lagu hayay adu maxaad ahayd seed u noolayd dunida wax la cunun baad nolol taqaanaaye ninka hooyadoo sagaal bilood lagu noolaada miyaa taqaanaa si wax loo cuno afna wax kamaadan cunaynin sanna kamaadan neebsanaynin dhagana wax kamaadan maqlaynin indhana wax kumaadan arkaynin hadda haddii meel lagugu caburiyo oo hawada lagaa xidho oo halkaa lagugu cayuuqiyo oo cunniya cabitaan afaadan ka qaadanayn ma noolaan kartaa laakiin halkaasaad intaa ku soo noolayd ogow si kalaa laguu quudinayay ood u neefsanaysay ood wax u cunayso o u cabbaysay haddana adigii baaba soo taaganoo ilaahay isku taagaya war shalay ma ishalmaantay dib baa laga qeexi doonaa amaa suuradan iyo faqadarnaa fa alqaadiruun annagaa wax walba u jaangooynay qaabka xataa sawirka in laguu sameeyey waxaan ugu tegi doonaa suurat اlinfiطaar fii ayi suuratin maa shaaa rakabak sawirka iyo muuqaalkuu doono buu kugu rakibay oo kaa sameeyey yaa kula tashaday haddana baa murmaya oo jaqjaqjaqjaqjaqjaada ku haya saa mar hadday tahay ilahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi fii suurati yaasiin awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfatin faidaa huwa khasiimun mubiin aadamuhu miyuunan is arag inaan candhuuf ka abuurnay faidaa huwa isla markiiba waa isagoo khasiimun murmaya oo mubiinu murankiisa caddaysanaya oo garamaya soo fadhiya war wixii shalay sa'aan ka abuurnaa maanta muran la taagan hadday wa daraba lanaa maalan annagu tusaalayow noo soo qaatay oo isagaya wax lamida waxay awoodi waayeen aqoonna u yeelan waayeenna barbar dhigay wanasiya khalqa isaga abuurkiisana waa halmaamo oo dibba uguma noqon qaala markuu muxuu yidhi man yuxyi lcidaama lafa yaa noolayn wahiya ramiimun iyagoo dugowday qul waxaad tidhaahdaa yuxyihaa waxaa noolayn aladii allihii khalaqa awala maratin ansha'ahaa awala maratin marka u horeysay bilaaba ee abuuray kaasaa soo nooleyn wow bikulli khalqin caliim wax walba abuurkiisu woog yahay saa darteed alaa yaclamu man khalaqa huwa alatiifu alkhabiir saa darteed intaa qur-aanku ka sheekaynayo qaybo yar bay hadda aadamuhu ogaadeen aqoon weynoy maal ku bixiyeenoo wakti qaadatayna ka dhigeen suuradaha kale aynu gaarno intaa nuxurku muxuu yahay in lagu soo nooleeya maxaa diidaya shalaa lagu abuuray eber lagaa bilaabay intaa lagu gaadhsiiyey intaad ishalmaantay baad muran la soo taaganta soo gardarro maaha gardarridaa weeye aadamuhu wakaas haddaba gar ma qaato ma garaabo tan ma abuurto tan ma lagaa dhigay haa intaa ma ku soo jirtay haa sidan ma beddeshay haa yaa kaa dhigay allah inuu ku soo celiyo maxaa diidaya ma dhici karto war ilaahay aqoonsan miyeeli maayo wakaas wuxuu aadamuhu meesha la taagaya murankiisu dheh marka ilaahay min nuطfatin khalaqahu faqadara uma sabiila jidkii buu yasarahu u fududeeyey jidka loo fududeeyey jamhuurtu waxay qabaan inuu dhalashadiiya meelkaa ciriiriga aad ku jirtay madaxaagu inuu kor buu u jeeday maalmihii dhalmadu soo dhowaatay baa lagugu kala wareejiyey meeshaa minka hooyada ee ah. baa hooyada minkeedu asal ahaan intuu leegyahay iyo ilmahan laba kiiliya waxoogay saddex kiiliya waxa ah, intuu leegyahay feeri meeshuu ku kala wareegay feeri si jidka uga soo baxdo baa lagu kala wareejiyey gacmahaagii qaab baa loo sameeyey hadday horay soo maraan mushkilad iyo mixnad waaye waa laguu duubay gacmihii dib baa lagugu leexiyey madaxiina waxaa lagugu lamaaneeyey biyo dhacaana oo sibsib ka dhigaya meesha inuu soo maro soo maritaankan maahane isaga xataa nuskii ma lagu celin karaa meesha ma qaadaysaa sootuu hadda ka soo baxay maa fududayn allah weeye uma sabiila jidkiiu ka soo dhashay ee ka soo baxay meeshii yarta ahayd baa isagii weynaa lagu kala wareejiyey wax sibsib ka dhiga loo sameeyey qaab isagii la isugu duubay saa loo soo mariyey yaa ka shaqeeyo aadamaah maabiyo hoyaa shaqa ku leh aadamuhu hadda maxay gaarheen haa madaxii kor buu jiraa wuu soo leexday wuu soo degey kafkuu soo galay wuu soo socdaa intaa weeye waxay ogaadeen laakiin yaa soo wareejiyey yaa kafka soo geliyey yaa soo riixay kaabayaasha yaa u sameeyey innahu allah isagii baa diidan tahay nicmadii ma aqoonsan laadahay uma sabiila jidkii muyasarahu u fududeeyey waa qowlka jamhuurta mujaahid ikhtirak ibni jariir abari iyo mutaakhiriinta mucaasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen jidkan looma jeeda kii dhalashadee kii xaqa iyo baatilka loo kala caddeeyey baa looga jeedaa suuratulinsaanna astaantaa waan ka garannay markii la yidhi innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiran innaa hadaynaahu asabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran tii hore maxaa daba taalla jidkii xaqa iyo baailkaan u kala cadaynay kadib isagaa kala doortay inuu ku shugriyo nicmadii ilaahay iyo ku kufriyo tan taasay la tahay bay ibnu kaiir iyo dooranayaan waana qowlka mujaahid fi tafsiir inaa hadaynaahu sabiila jidkaan u cadaynay imaa shaakiran wa kafuuran waxay la tahay uma sabiila dariiqi xaq iyo baailka ku kala garan lahaa ilaahay riddihiisa uu ku gaari lahaa jannadiisa uu ku dhaxli lahaa adduunyada uu ku toosnaan lahaa muyasarahu u fududeeyey ambiyuu u soo diray kutub buu usoo dejiyey aayaad buu kownka hareerihiisa dhigay uu ku baraarujiyey urjidkaa qaad buu yidhi halkaas baa looga jeeda waa laba tafsiir uma amaatahu markuu noolaa muddaduu noolaan lahaa dunida uu joogay qadarkii ajashiisii ay dhammaatay uma amaatahu alla waa dilay oo fa aqbarahu qabri buu geliyey qabrigana waa lagu asturay sida xoolaha bakhtigooda bannaanka la dhigay ee bahalladu cuneen dhulkaana la jiijiido dixriguna bannaanka ku galo dadkana qarmuunkooda uriya saasoo kale lagama dhigine in la aasaa aadamaha lagu karaameeyey uma amaatahu ilaahay waa dilay fa aqbarahu dhulkii asalka ciiddiisa laga abuuray baa qabrigaa la geliyey aadamaha asalka qabriga inay bartaan ilaahay bahalkan tukaha la yidhaahdo buu u soo diray labadii wiilay aadan markay isdileen markuu wiilkii dilay walaalkii ahaa wuxuu ku sameeyey garan waaye fabacaثa allaahu quraaban yabxaثu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaarii sawaata akhiihi faasbaxa min annaadimiin waa ka shallaayey wuxuu yihi matuka iga caqli batay aadamihii ilaahay wuxuu u soo diray inuu waxbaro shimbirkaa tukaha baa loo soo diray tukihii dhulkii mid buu dilay dhulkiibuu u qoday wuu ku aasay kaasuu yidhi haa warya aniguna intaa ma garan waaye qabri in la isgeliyey aasku halkaasay ka soo bilaabatay yaa u soo diray inahu allah fabacaa allaahu ghuraaban yabxau fi اlardi liyuriyahu inuu tuso dhulkuu qodayay tukahaasi liyuriyahu inuu tuso ninkaas kayfa yuwaarii sawaata akhiihi maydkan uri doonee xumaanayee walaalkii si uu asturo u daboolo qabrigaasaa la geliyey qabriga halkaa wuxuu ku tusay dhulkan ilaahay inoo goglay markaad noolaydna waa ina deeqay markaan dhimannayna waa ina deeqay keeni dhintayna waa deeqay nolol iyo geeriba dhulkaa waa inugu fillaaday macnahaasoo ay xambaarsan tahay baa meelo badan lagu sheegay alam najcal ilarda kifaatan dhulka mid idinku filan miyaanaan ka dhigin axyaaan idinkoo nool yaaunbaatan idinkoo dhintay labadaba kii noolaana waa kor joogaa kii dhintayna waa hoo gudaheedu ku jiraa markii hore aadamuhuna ciiddaan ka soo jeednay dhulka markaan noolaynna dhulkaan ku kor noolayn markaan dhimannana gudihiisaan geli doonnaa marka qiyaamada la gaarana isagaa laynaga soo saari doonaa fii suurati طaha minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa ayadaan idinka abuurnay ayadaan idinku celinaynaa ayadaan marka idinka soo saaraynaa mar kalena waxaa laynagu yidhi wallaahu ambatakum min alardi nabaatan uma yuciidukum fiiha wa ikhraaja ilaahay dhulka idinka soo saaray kadib waa idinku celinayaa waan idinka soo saarayaa marka dambe saas darteed ciid baynu ka soo jeednaa ciiddaynu ku dambayn doonnaa ciiddaana laynaga soo saari doonnaa iyadaan ka abuurannahay iyadaana ku dulfagaagsannahay oon dul ordaynaa dul yaacaynaa wa min aayaatihi an khalaqakum min turaabin uma idaa antum basharun tantashiruun aayaadka ilaahay la yaab kale waxaa ka mida ciid baa laydinka abuuray asalkiinni aadam kadibna aadamo dul yaacayoo ciiddii kaba duwan baa tihiin intaasoo dhan haddii laguu sameeyey ciidda marka la ysku aaso bini aadamku waa baaba'aa in yar baa ka soo harta xabatu khardalin wax aad u yar alle ekaata intaa ciiddu ma cunto fi صaxiixayn min xadiiثi abi hurayra kulu bni aadama yablaa ilaa cajba danab aadamuhu jirkiisoo dhan wuu ku baaba'ayaa ciidda marka laga soo reebo cajbu danab halkaa dabada korkeeda a lafta yar ee ku taalla minhu yurakabu اlkhalqu halkaasaa abuurkaaga dib looga soo bilaabi doonaa halkaasaa laga dhisi doonaa inta kalena intaasi waxay caddayn u tahay ilaahayga aad ku kufrinayso eed qiyaamada beeninayso adi abuurkaagii heerarka aad soo martay uma idaa shaaa markuu ilaahay doono ansharahu waa soo saaraya dhulku ka soo yaacinaya faidaa hum min alajadaai ilaa rabbihim yansiluuna waay waana soo marray kallaa sidaa uu inkiraya aadamuhu ma aha inaan xujo caddaynaysa jirinna ma aha ilaahay inuusan awoodinna ma aha lamaa yaqdi maba gudanin oo ma samaynin aadamahani maa amarahu wixii ilaahay uu faray ma samayn ama amarkaasi laba labadaba waa soo gelayaan oo midba culimmadu ku fasireen aayaddu inay caam tahay oy labadaba galaan wax diidayaay ma jiraan amarkii ilaahay ina amray oo inaan caabudno oon ka cabsanno oon amarkiisa qaadanno oon wuxuu inaga reebay iska daynaa aadamuhu ma gudanin inna maba yeelinoo waa beeniyeen ina iyagoo rumaysanoo ka garowsan bay ka gaabiyeen imisaan waajib dayacnaa inteenna rumaysani imisaan waajib dayacnaa imisaan muxaramaad iyo manhi ku dhacnaa aadamuhu sida khaalibkii asalkoodiihii amarkii ilaahay faray maanay gudanin qiyaamaduna way jirtaayoo ma jirtadu ma maaha sax maaha xisaabtanna waa dambeeyaa waana laysa soo saari doonaa intaad meelahaa digdigleynaysaed bannaanka wareegaysaanee wax diidaysaanna wixii laydiin diray maydaan samaynin taasi waa cibaadaadkii iyo acmaashii iyo aqwaashii laysu diray waxaa kaloon la samaynin oo inta badan gaalka khaas ku ahaanaysa lamaa yaqdimuunan gudanin maa amarahu ilaahay wuxuu amrooo aayaadkiisa inuu ku cibro qaato ah qul induruu maadaa fi الsamaawaati wاlard wamaa tugni اlaayaatu wاnnuduru can qowmi laa yu'minuun aayaadka ilaahay kownkan eega la yidhi war sida laydiin abuuray eega la yidhi war nicamka ilaahay eega la yidhi waayaadka mucjizaadka ilaahay soo dejiye dalaa'ilka eega la yidhi war kuwaana qaata la yidhi eegis iyo fiirin iyo amarkii alle maanay fulin saa darteed waa iska diidayaa xujana ma hayo waayaadka ilaahay soo bandhigayna waa diiday buu le waa iska dhatiraya shalay baa naasicaha fircawn lagaga soo sheekeeyey xujadii iyo deliilkii keena uu yidhi markii miiska loo wada saarayna low qaicana aydiyakum waarjulakum min khilaafin buu ku dambeeyey markuu saa samaynayey wuu garanayey inuu khaldan yahaye kasbuu isu diidsiinayey waxaan soo maraya wajahaduu biha wastayqanata anfusahum dulman waculuwan markii waagu ku baryay aadamaha ee dharaar ku noqotee meeluu ciirsado waayana wixii dhabta aha iyo ogaabaa soo baxo lain anjaytanaa min haadihi lanakuunana min ashaakiriin uu yidhaahdaa sidii fircown ba u yidhi aamantu anahu laa ilaaha ila aladii amarat bihi banuu israa'iil aayaadka ilaahay ay ku cibro qaataan amarkii ahaa kownka iyo aayaadka inay ku rumeeyaan ahayd lamaa yaqdi maa amarah wey mar labaad naftaadii soo laguma tusaalayn noloshaadii waxaad ku noolayd ee dhulkii aad dul joogtay risiqaagii aasaaska u ahaa bal iyadana aayaadkan ilaahay fiiri adu haddaad dib isugu soo noqon weyday indhahaaga hortooda fiiri falyandur ilinsaanu aadamuhu ha eego ilaa acaamii wuxuu cunaya ha eego waxaad cunaysaad ku nooshahay see ku yimid yaasa keenay sidee buu ku yimid tii hore saddex martabaa laynoo soo sheegay aadamaha abuurkiisii haddana acaamka saddex kalaa laynoo sheegayaayoo saddexdii u dhiganta aadamuhu maxay ahayd min nutfatin biyo soo baxay oo minka hooyada galay oo labadooda ka wada yimid bay asaasku ka bilaabatay halkaa wax ka abuurmay oo ka beermay oo soo koray oo kadib soo baxay baa xigay markuu soo baxay wax muuqda oo wax arka oo wax maqlaya oo wax intifaacsanaya oo lagu intifaaci karo waxna dhibi karuu noqday sidoo kale roob soo da'ay oo dhulkii ku da'ay oy biyihii galeen kow dheh sidii biyihii soo degay ee minka salka dhigtay roobkii biyihii dhulka galay oo dhulkii marka uu cabbay abuurmay xididadii noolaadeen wixii oo dhan diyaargaroobay baa laga sheekayn doonaa ilmihii gudaha ku abuurmay oo kaleeta dheh mirihii oo soo baxay dhirtii iyo khudraddii oo soo baxday geedihii oo midha dhaliyey oo la intifaacsadayna adigoo samiican basiirana oo bannaanka oo kaleeta dheh saddexdii saddexdeedii tusaale kaleoo cuntadaadii ku saabsan oo ilaahay siuu wax u abuuro iyo cilmigiisa iyo awooddiisahana tusaalahan labaad qaado falyandur ilinsaan aadamu ha eego ilaa acaamihi cuntadiisa wuxuu cunayo see ku timid annaa annagoo allah baa sababna almaaa biyihii cerka ka soo shubnay saban shubitaan biyo xoog badan iyo roob weyn baanu ka keennay kow dhulkuu ku da'ay biyihii dhulkay galeen dhulkii oo dhan baa xididadii noolaadeen uma shaqaqna alarda dhulkaan jeexnay shaqan jeexitaan dhulkan oo bir haddii la geliyo aan la qodi karin gacanna aynay geli karin baan ila uu daaqi iyo mirihii ka soo baxo baan albaabada u wada furnay bal waxaa dhulka ka soo baxaya fiiri intuu leegiyay jilayciis haddaa taabatana uu burburi adiguna gacantaadu dhulka ma gasho isaguna waa ka soo dhexbaxay ciiddii see uga soo baxay waa loo dillaaciyey halka ku aadan uma shaqaqna alarda dhulkii baan dilaacinay shaqan dildilaacinaan u diyaarinay wixii diyaargaroobee abuurmay sidii ilmihii gudaha ku beermay inay bannaanka soo baxaan faambatnaa waxaan ka soo saarnay fiihaa dhulkii xabban midho la quuto oo la kaydsado wa cinaban cinab iyo khudaar iyo midho geed saaran iyo wa qadban baan ka soo saarnay calaf ay xooluhu cunaan qadbiga waxaa la yidhaahdaa midho kastoo geedka wax kastoo inta la gooyo haddana soo baxa ka la goosto haddana soo baxaa looga jeedaa wa zaytuunan geedka zaytuun la yidhaahdo wa nakhlan geedka timirta la yidhaahdo waxaa daa'iqa beero midho leh gulban oo waaweyn oo ad adag baan soo saarnay wa faakihatan midho khudaar baan soo saarnay iyaa wa abban daaq xooluhu daaqaan baan soo saarnay mataacan lakum annagoo idiinku raaxaynayna iyo walihaa xoolihiin inaad ku noolaataan intan yaa sameeyey innahu allah roobka yaa cerka ka keenood ku haysta yaa sheegta allah baa keenay dhulkan yaa gudihiisa intuu galay waxaan soo diyaariyey xididada nooleeyey haddana albaabada dhulka u furay allah midhahaas kala duwan intaasoo nooc la sheegay dhulkiina isku mid yahay biyihii roobkiina isku mid yihiin kala midab duwan kala muuqaal duwan kala manfaca duwan kala nooc duwan yaa soo saaray allah adig kaalintaadu maxay noqotay dhulka yar xaaqxaaqoo wixii diyaarkaana ana cun bay noqotay waxaana adiyo xoolahaagu ku nooshihiin yaa abuuray oo keenay dhulkanse intaan roobku diin soo meyd bakti ah sidii qof la soo baktiyey ma ahayn soo dhirtani geeduhu ma baabi'in soo ma duugoobin soo wax madow oo dabaylka la raacay ma ahayn dhulka haddaad qodo maanta cagaarku ka soo wada baxay ma waxdiid aad arkaysa yaa soo wada nooleeye adoo dhulka saa ugu baaba'ay in sidaa lagu soo nooleeya maxaa diidaya mar waa nicam ilaahaya miyaadan shukriyeyn mar aayaadka cilmiga ilaahay miyaadan aqoonsanayn mar soo noolayntu inay suuragal tahay miyaadan kuwaana qaadanayn intaa la inoo sheegay qur-aanku meelo badan buu kaga hadlay cilmiga aadamuhu in yar buu tilmaamihii qur-aanku iyo sunnadu bixiyeen wax yar bay ka ogaadeen waxaa hadda qaar la ogaaday oo sidii qur-aanku u sheegay loo ogaaday kun iyo afar boqoloo sano nebi maxamed oo jasiiradda carabta ee saxaraha a jooga yaa u sheegay allah alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu haddaba qur-aanku rabbi dunidan abuuray isaguna wax walba ka og inuu soo dejiyey soo caddaynuma ah oo risaaladu ay xaq tahay intaa miyaanay ku deeqin haddii mucjiza cilmigaa ujeeddana waatan haddii indhahaaga waxaad ku arag ujeedda waatan hadday nicmo lagu shukriyi tahay waatan soomaaliya laakiin maxay dhaheen kitaaba la diidayba kaadoo maqashay adama diidayso istaagay keliya waay ilaahay mar kale wuxuu yidhi alam tara ana allaha anzala min asamaai maan fi suurati zumar fasalakahu yanaabiica fi اlard uma yukhriju bihi zarca mukhtalifa alwaanuh uma yahiiju fataraahu musfara uma yajcaluhu xutaama ina fii dalika ladikraa liuli اlalbaab miyaadan indhahaaga ku arag beynayo kuu muuqanin ilaahay inuu samada ka soo dejiya maaan biyo fasalakahu wuxuu qaadsiiyaayoo ku shubaa meelo biyo badan maraan oo fil ardi dhulka gudihiisa ah biyihii korka iskama maraanee dhulkaa liqa hoosna bad ahaan bay u fadhiyaan celashan aan qodanayna baddaan ku dhacayna soo biyihii hoos fadhiya maaha ilaa la mariyaa durdur baa laga dhigaa dhulkaa hoos u cabba salkay u fadhiistaan geedaha waaweyn qaar baa xididkoodu meel dheer ka nuuga uma yukhriju bihi zarcan beer buu ku soo saaraa mukhtalifan alwaanu midabo kala duwan leh dhulku waa dhul keliya biyuhu waa biyo keliya midabku waa kala duwan yah um markuu xogay joogo uma yahiiju waa kacaaya waa isbedelaa midabkii cagaarkii waa baxaa fataraahu waxaad arkaysaa musfaran isagoo jaalla jaallo noqday wixii cagaarnaa markuu sii qallalayo midab jaallo uu maraa uma yajcaluhu wuxuu ka dhigaa xutaaman burbur waa sida aniya adigu aannahay waan soo baxnaa curdan dhalaalayaan wadannahay kadib jirkuna waa soo qallalaa timuhuna waa soo caddaadaan waa la soo dhadhaa kadibna waa la burburaayo waa la dhacaa adigana sidaa inaad noqoto markhaati ma ka tah soo abuurankiina isku mid baa tihiin joogitaanka dunidii iyo diqowgii iyo baabi'iina isku mid baa tihiin sidii iyagaba intaa noqday kadib roob intuu da'a loo soo nooleeyo ina fii daalika la wax lagu waansamaa ugu sugan lilu albaab ciddii caqli lede ciddii wax makas ana meesha dooni ha addo mar kale waxaa layna yidhi macnahaas oo kalea la tilmaamay laakiin meel kalaa laga tilmaamay isagana wa huwa aladii anzala min aلsamaa'i maaan faakhrajnaa bihi nabaata kuli shayin ilaahay samada ka soo dejiye wey waxaan ku soo saarnay kadib wax kasta oo dhir oo soo baxa faakhrajnaa minhu khadiran isagoo mid cagaaran baan soo bixinay nukriju minu xaba mutaraakiban midho mutaraakiban midho waaweyn oo isfuulfuulay baan ku saaraa wa min annaakli min alcihaa qinwaanun daaniya wajanaatin min acnaabin wazaytuuna warumaana mushtabihan wagayra mutashaabih unduruu ilaa amarihi idaa amar midhihiisa eega markuu midho bixiyo wayancihi markuu bislaada eega ina fii dalika laaayaati liqowmi yuminuun cidda ilaahay rumaynaysa wax lagu cibro qaata baa ku jira markii intaa laga soo tegey intaasoo dhan maxaa loo keenay allihii intaa dhulkaas soo nooleeyey waa ku noolayn karaa fii suurati yaasiin وآية لهم الأرض الميتة أحyaynaha وأkرaجnaa minaa xabا faminhu yأkuluun maxaa ku xigay wad dhammee yaasinkii lama wada taqaanaane وفajarnaa فيiha min العuyuuni liyأkuluu min ثamarihi وmaa camilathu أydيهim falaa yashkuruun سubحaana الذي khلقa الأزواaجa كulaha mima wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun aayad baa idinku sugan arrintan kadib aakhirka waxaa la yidhi waa laydin soo noolaynaya in aladii aayad kale waa in aladii axyaaha la muxyi lmowta allihii dhulkaa nooleeyey waa soo noolaynaya dhulkaa tilmaamo badan baa laga bixiyey roobku markuu ku doo ihtazat warabat dhulku waa girgilgilanaya aadamuhu hadda aqoon yar waxay gaadheen dhulkuu markuu roob ku doo biyuhu si fiican u galaan wuu gilgishaa wuu ruxmaa ciiddiiyo mirihii baa ruxma iluu yeeshaa xogay waxyaabahan lagu eegayay gaadheen bay iyar ka gaadheen ol cilmi baan yeelanay dhaheen laakiin qur-aanku ihtazad warabad goormaa la yidhi kun iyo afar boqoloo sano intaa yaroo ihtazad warabad uu ogaaday buu adduunyada atooro isaga dhigayaa oo waxweyn isaga dhigaya oo la daba guurayaa laakiin rabbigii callaamulhuyuubkaa wax walba horey usii sheegay khalqigii aadamahana qaybta suurat aaliq baan ugu tegi doonnaa intaa aayaad baa idinku filan wey intaana qiyaamo in laydin soo noolayn doono way ku jirtaa faidaa ja'ad hadday timaado suma saxni asaakhatu tii qayliyaysa hadday timaaddo qayladu hadday aad u weynaato naftayba kaa qaadi kartaa ree caad maxaa lagu halaagay mise ree amuud bay ahaayeen riixan sarsaran baa ree caad lagu halaagay amuudna maxaa lagu halaagay sayxatan waaxida fakaanuu ka hashiimi اlmuctadil kadaba hamuudu biاnudur faqaluu abashara mina waaxida natabichu ina idan la fii dalaali wa maxaa u dambaysay ina arsalnaa calayhim miya ma ahayn sayxatan waaxidatan miya fakaanuu ka hashiimi lmuctadir hal qaylaan lagu qayliyey ibir bay baxeen qayladu naftaba way kaa qaadi kartaa buunka qiyaameen nafhada hore saan soo marre la afuufayana uma nuia fi suuri faida nufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi waay qayladu hadday ka badato dee dhagaha ku dilaaciso baabadu dhimanba faidaa jaaad hadday timaado asaakhatu tii qayliyeysa oo buunka lagu afuufayay yowma maalin ay timaado yafiru اlmaru qofku uu ka cararayo min akhiihi walaalkii wa abiihi wa ummihi hooyadii iyo wa abiihi aabbihii wa saaxibatihi xaaskiisi wa baniihi wiilashiisi iyo ilmihiisi likulli imri'in qof kastaoo minhum dadkaa xisxigtada ee kala cararaya ee la soo sheegay yowma maalinta sha'nun xaal buu ku jiraa iyo hawl yuqnihii isaga deeqay oo ku filaaday qof qof ka warqaba ma jiro qof qof rabana ma jiro aayaddani waxay inoo sheegtay qiyaamada haddii la gaaro qaraabi iyo inay kala cararayoona israbin wax wax isku farina uusan jirin midba midka kale uu ka cararayo amuu xaqa kuu qabsadaa uu leehay aayad kalaa waxay la mid ahayd faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun haddii qiyaamada buunka la afuufo wax xigtiya qaraabaa ma jirto qaraabadii aad naarta u gashay eed muslimka u baabi'isay eed qabyaaladda meeshaad ogeyd gaarsiisay ee aakhariya adduunba ku seejisay falaa ansaaba baynahum wax dhalasho iyo xigto oo layskugu xilan midna ma jirto walaa yatasaa'aluuna ismana weydiinayaan hebel awa iyo tolkii ree hebel awa iyo qabyaaladdiiiyo qabiilkayagii way hadhay adduunkiina hadday baabiisay aakharana la kala cadaab laysu geliyo intaa kuu roonaan lahaydaa la maayo waxaa kaloo la mid a ah, walaa yas'alu xamiimun xamiima yubasaruunahum qaraabo qaraabo weydiin maayo wayna isarkayaan isarag weydiin la'aan keliya maahee tanaa ku darta yowma yafiru lmaru min akhiiba ka cararaya muxuu weydiiyaa mid bad kalu ka dhuumanayaa xaqii aan ku lahaa ma gudanin amuu yidhaahdaayo qof walba in yaroo xasano ajiroois xagxagtood xoqdo buu raadinayaae amuu xaq kaa xoqdaayoo kugu dhegdhegaa buu leeya nin walba intaa un kale carar hadday tahay weli caymay noqon lahayd intaa ka sii daran mushkiladdu nin walba wuxuu jeclaan lahaa intaasoo dhanba tan iyo qabiilka qoysku ka dhashay inta naarta lagu guro isaga in la badbaadiyo oo naartu isaga furto yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmihidin bibaniihi وصاحبته saaxibatihi وفصيلته التي wa ومن في الأرض waman ثم lardi jamiica uma yunjih ninkii dembiga galay ee naari u waajibtay qiyaamada yimid wuxuu jeclaysanayaa maalinkaa inuu naarta isaga furto caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo walaalkii iyo qoyskii iyo qabiilku ka dhashay iyo waxa dunida joogoo dhan isaguna uu badbaado naarta wada guro soomalida sooma dhehen aakhare ma dhinacadii geli maakhara dhinacii geli bay dhahaan adduunka da waxay qabanin maakhara dhinacii geli bahashan qabyaaladii adduunkayna seejiisay aakharana inayna seejin ma aragteen an waxba tar lahayn marka bahashii raadkeedi waad aragtaan qiyaamada dhibka yaalaayey waa kala car haddiiba ay isku furtaane aakhare isfurasho ma layska yeelaa jacayl uu jeclaan lahaa yawaddu lmujrimu mid beena wey waxba ma tarayo wax kasta aakhara haddaad keentahay waxba la ysku furan maayo waxbana lagaa yeeli maayo marba haddaad gaalnimo ku dhimata wey ina aladiina kafaruu low ana lahum maa fi اlardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati maa tuqbila minhum walahum cadaabu dhaliim dadka gaalnimada ku dhintay hadday waxa dhulka yaalloo dhan la siiyo isagoo kalena loogu daro si ay isugu furtaan cadaabka qiyaamada maa tuqubila minhum lagama aqbaleen walahum cadaabun aliimun cadaab gubay leeyihiin aakhare furasho layskama aqbalo mar ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaban walow iftadaa bih dhulka muggii oo dahaba marba hadduu gaalnimo ku dhinto laga yeeli maayo marka waxa ugu dambayseed ku mititaay inaad ilaahay rumayso ashahaadadana ku dhegta waa hadduu waxa kaloo dhan uu kaa fakado halka mitidka ugu dambeeya ilaahay inaad rumayso ood aakharo rumayso ood ku mitidda weeye wax lagu dhici karo waxaan waxba laga aqbalaynin wamaatuu wahum kufaarun waa waxa kala carari doona wamaatuu wahum kufaarun waa dadkii khayrka iyo iimaanka iyo wanaagga asxaabta isugu ahaa ahalka iyo waalidka isugu ahaa xigtadii iyo qaraabadaysu u ahaa kuwan kala cararaya maaha alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin ku ilaahay ka cabsaday un maahane ku ilaahay ka cabsaday cadow isu maaha cadownimada ka weyn isaga inuu isku furtoo naar geliyey maxay tahay saas darteed maxay tahay suxbada dhabta ah iimaan iyo khayr iyo islaamnimo ilmahaaga iyo walaalkaa iyo xigtadaa iyo tolkaa iyo xaas iyo nin waalid iyo walaal iyo qoys iyo qaraabo intay khayrka iyo wanaagga tahay aakhare isnici intay xume iyo wax kale tahayna aakhare saasay ku dambayn wujuuhum wejiyada qaarkood yowmaidin maalintaa musfiratun mid iftiimaysa wey dhalaalaysa daaxikatun qoslaysa mustabshiratun bishaaraysanaysa qiyaamada marka la taga waa la kala baxay ina khayr bay la kulmeenoo iimaan ilaahay iyo aakhara ay rumaysnaayeen iyo camalkeedii bay la yimaadeen qoladaasi way faraxsan yihiin wejigoodu waa nuurayaa way bishaaraysanayaan ama wejigoodu inuu nuurayo bishaaradanaa keentay meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay wejigoodu inuu iftiimayo oo dhalaalayo yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh qaybta dambe waxay ahayd ama aladiina abyadat wujuuhuhum fa fii raxmat illaahi hum fiihaa khaaliduun kuwa wejigoodu iftiimay ee nuuro ee caddaaday naxariistii ilaahay bay ku waarayaan wejigaa nuuro ee caddaaday dee horaa loogu soo bishaareeyey markay dhimanayeen sakaraadka joogeenna ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun janna loogu soo bishaareeyey markuu qiyaamada markuu yimidna waa loogu bishaareeyey yowma tara almu'miniina wاlmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum اlyowma jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru markay dhimanayeenna waa loogu bishaareeyey markay qiyaamada yimaadeenna jannaa loogu bishaareeyey kadibna kitaabkoodii baa midigta laga siiyey farxad iyo raynrayn bay kala bateen faama man uutiya kitaabahu biyamiinih fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran ahalkiisiibuu kula laaban isagoo farxsan oo weliba raynrayntiiyo farxaddii wejiga keliya ayna ahayne afkana uu ka hadlayo waamaa man uutiya kitaabahu biyamiinih fayaquulu ha u muqra'u kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishati raadiya fii jannatin caaliya qutuufuhaa daaniya kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya eedaya kitaabkayga waan ogaa inaan qiyaamada la kulmayo in laysa soo saarayaan rumaysnaa in maalin xisaab jirtaan rumaysnaa ku soo talagalay waa ilaahay waan soo shaqaystay iidaya kitaabkayga farxaddaa iyo raynrayntaas bay ku jiri doonaan wa wujuuhun wejiyada qaarkoodna yowmaidin maalintaa calayhaa korkeeda khabaratun boodh baa saaran siigo iyo boodh iyo leexo badan baa ku taalla wejigii oo madow tarhaquhaa waxaa daboolaysa qataratun madow ulaa'ika kuwaas humulkafaratu gaalada caqiide ahaan iyo diin ahaan iyo iimaan ahaan gaaloobay weeye alfajaratu dembiilayaasha oo qowl iyo camalba dembiga weyn galay inuu wejigoodu madoobaado tilmaanta uun qof lagu tilmaamay ugu foolxun gaal qiyaamo joogaa lagu tilmaamay saddex baa la ysugu daray wejigu horta wuu madow yahay baa isagoo madow baa la keeni ood gabal habeen dhahoon iftiin iyo dayax lahayn moodo madow keliya ha kugu taallee nadiif meehee boodh iyo leexo iyo siigo badan baa ku taalla ilgo-naan badan iyo naxdinna waa ka muuqataa intaa keliya maaha nin madow oo boodh badan oo naxsan oo indha bulug ale waay indhaha xataa waa bulug foolxumo ka badan <laughs> ma jirto madow boodh badan oo indho buluuga leh ahlu naar qiyaamo joogaa lagu tilmaamay amaa madowgu fa ama aladiina swadad wujuuhuhum kuwa wejigoodu madoobaaday akafartum bacda iimaanikum iimaan kadib baad gaalowdeen sow ma aha faduuquu alcadaaba bimaa kuntum takfuruun wujuuhu yowmaidin baasira tadunna an yufcala biha faaqira amaa mar kale yowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda iyadoo madow aad arkay madowgaasi xad intee la eg weeye habeen aan iftiin meel uu ka soo gala lahayn buu sibuu u madow yahay wاladiina kasabuu sayi'aati jazaau sayi'ati bimiliha watarhaquhum dila maa lahum min allahi min caasim kaأnamaa uushiyat wujuuhuhum qiطaca min alleyli mudliman gabal habeenoo mugdi a wejigooda in la saaraad moodaa lagu jaangooy lagu daday ulaaئika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun ninkii sidaas ahaa calaamadaasay leeyihiin qiyaamada yucrafu اlmujrimuuna bisiimaahum fayukhadu biالnawaasi wاlaqdaam marka maxaa ninkaa ku dhacaya wanaxshuru اlmujrimiina yowmaidin zurqan iyagoo indha bulu ah baan soo saaraynaa wejigii waa madow yahay wujuuhuhum muswadatun waay madow intee leegyahay kaanamaa uqshiyat wujuuhum qiطacan min alleyli mudliman waay intaa keliya miya maya dhas iyo boor baa ka saaranoo calayhaa khabaratun waay amaa intaa kale waxaa u dheer muruge iyo dulli absaaruhaa khaashicatun baan soo marnay taraquhaa dillatun baa meelo kale lagu yidhi indhihiisana waa nooce wanaxshuru mujrimiina wanaxshuru mujrimiina yowmaidin maalinta mujrimiinta gaalada waxaan keeni doonaa zurqan iyagoo indha buluuga leh kuwaasi waayo ulaa'ika kuwa humulkafaratu kuwa gaalo caqiid ahaan weeye alfajaratu ee dembiga waaweyn waa kuwii nebi nuuxu habaaray oo kale wey rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran ilaahu gaal dhulka dega ha reebin maxaa yeelay innaka in tadarhum haddaad dayso yudiluu cibaadakay dhumanayaan walaa yaliduu mana dhalayaan ilaa faajiran kafaaran gaal weliba dhib badanun bay dhalayaan aan dhib yarayn xataa nin adigana aan ku rumaysnayn addoommadan aan nabadgelinin bay wada dhalayaan nabi nuuxmaysaa inay noqonsiya ku ogaaday ilaahay baa u sheegay inahu lan yumina min qawmika oo wixii ilaahay nuuxin annahu lan yumina min qawmika ilaa man qad aamana waa cid damboo ku rumayn ma jirto sa ilaahay ku yidhi maxaa soo socda gaalun baa dhalan doona soo maha taasay habarkan iskusalaysnayd halkaas bay ku dambayn doontaa xaaladdu nin walow maantay dabaqabasho leedahay ama waxaad noqon wujuuhu yowmadin musfiratun daaxikatun mustabshira iimaan iyo camal saalix haddaynu la nimaadno haddaan ilaahay ka rumayn weyno oon ka baqi weynana wujuuhu yowmaydin calayhaa khabaratun tarhaquhaa qataratun baan intaan ka gallaba ka gelaynaa tan dambe allahi naga badbaadiyo ta horaan allahi na waafajiyo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub